بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علم ألفك حفظه الله تعالى الفصل الرابع في العموم والخصوص فصل كان فصل كسابسا caamkii iyo khaaskii wuxuu yihi awala alcaam alcaamu lafdun yastaqriqu saalixa lahu min hayri xasr alcaamu caamkii lafdun lafdi weeye yastaqriqu maanshaynaya asaalixa lahu wixii u suubaday min hayri xasrin koobin la'aan wاlmuraad waxaa looga jeeda anahu asagu lafdun lafdi inuu yahay yatanaawalu soo qaadanaya yatanaawalu marka uu soo hoosgelayo oo soo qaadanaya kulla fardin mid kasta oo min araadihi araad اcumuum cumuumka afraadiisii ama qaybihiisii ka mid ah mima yaluxu mima shayna ah yasluxu u suubada galo fiihi lafdigan macnihiisa inuu soo dhex dafcatan waaxidatan hal mar balaga cadaduhu si kasta oo tiradiisu ay gaadho duuna xasrin koobid la'aan fain kaana haddaba hadduu yahay yastaqriqu mid maanshaynaya afraadahu afraaddiisii walaakin hase yeeshee bixasrin koobid ku maanshaynaya ka asmaa'i alcadad sida magacyada tirada fainahu laysa bicaamin markaa caam ma aha falcishruuna labaatankii lafdun lafdi weeye yastaqriqu maan shaynaya afraadahu afraaddiisii laakinaha hase yeeshe ee mid kooban faman qofkii qaala liwakiili wakiilkiisa ku dhahaa acim cishriina miskiina labaatan miskiin quudi fainahu qofka wakiilka ah laa yakhruju ka bixi maayo min alcuhdati xilkii ila biicaami alcishriin labaatan inuu quudiyo mooyaane ilaa annaha hase labaatankaasi maxsuuratun waa mid kooban laa tatajaawazuha yani labaatankaa ma dhaafayso waman qaala liwakiili qofka wakiilkiisa ku dhaha akrim ilculamaa culamada maamuus fainahu asagu laa yakhruju ka bixi mahayo ninka wakiilka min alcuhdati xilkii ila biikraami jamiici alculamaa culimmadoo dhan inuu maamuusa mooyaane mahma balaga cadaduhum in kastoo tiradoodu ay gaadho duuna xasrin koobid la'aan mualifku wuxuu kaga bilaabay caamkii qeexitaankiisi wuxuu yidhi caamku waa lafdi maanshaynaya dhammaan wax alla wixii u suubada ayadoo markaa xasri uusan lahayn waxaasi koobid uusan lahayn ama haddaan si kale udhign uu yidhi waa lafdi afraaddiisu iyo qaybihiisu oo idil ay soo hoosgelayaan afraaddaasoo ah wax kasta oo uu u suubado inay soo hosgalaan lafdiga caamka ah hal marna ay soo hosgalaan dafca waaxida inkastoo ay tiradooda gaadhaan duuna xasrin markaana uusan ahayn wax kooban oo tiro mucayana ku kooban haddaba tacriifkan mualifku inoo sheegay lafdun yastaqriqu saalixa lahu waxaan ku daraynaa dafcatan waaxida dafcatan waaxida ayaa tacriifka lagu dari min hayri xasrin markaan idhi dafcatan waaxidatanna waxaa ku baxay mulaqii iyo nakiradii fi siyaaqi اlإhbaat annakira fi siyaaqi اlإhbaat maala haddaan dhahno akrim rajulan akrim rajulan ama akrim rijaalan waa wax kooban weeyaan oo hal mar dafcatan waaxidatan ma soo hosgelaya cala sabiili اlbadel ayuu markaa u soo gelaya yani akrim rajulan hal nin haddaad karaamayso marka ay nin waxa weeye cuhdadii waad ka baxday oo amarkii waad fulisay rajulan marka la yidhina waxa weye cala sabiili اlbadel oo cumuumkiisu waa cala sabiili اlbadel waa cumuum badeli ah cumuum badeli ah weeye yani ninkan ikraam haddii kan aadan ikraamin kaa kale ikraam ama kaa ikraam ama ka yani mid uun mid uun ragga ka mid ah midku doonaba ha ahaadee marka ragg oo dhan ma wada maanshaynaya dafcatan waaxida ee waxaa weeye calى sabiili اlbadel ayuu u maansheynaya oo macnaha qof qofka haddii la waayo qofka kale kolba nin baa nin kale lagu bedelaya laakiin marka lagu leeyahay caamka caamka hal mar bay afraadda soo hoosgelayaan haddaana maalan akrim alrijaal ama akrim alrajula waa lifta iyo laanta ay noqotay istiqraaqiyo marka rag o dhan baa soo hoosgelaya yani nin oo dhan inaad maamuusto ayaa marka lagu faray marka saasuu kala duwan yihiin markan uu ku yihi min hayri xasrin xasri waa koobid waxaa ku baxay asma alcadad yani asma alcadad u fiirsa hadda ku dha maalan akrim cishriina rajulan labaatan nin ikraam dee labaatanka umay koobanta oo wax kooban miata rajul alfa rajul kunnin milyoon rajul yani eg waa wax kooban oo xad leh baynamaa caamku xad uusan lahayn haddaan akrim irijaal rijaashaas waa imise xad ma leh min hayri xasr akrim ulaab ulaabta waa ims xasri maleh akrim اlculamaa culamada waa ims xasri maleh marka waxa weyaan caamku xasri ma laakiin cadadku uu kooban yahay haddaba cadadku ma soo gelayo min alfaad alcumuum alfaad alcumum ma soo gelayo asaga malifka tusaale ku siiyo wuxuu ku haduu qofku wakiilkiisu ku dhaho labaatan miskiin quudi markaa xilkii uu ka baxaya hadduu labaatan miskiin hee quudiyo labaatankaas unbuu xilka kaga baxayaa haddii labaatankii uu quudiyo xilkii uu ka dhacaya wax ka badan lagama rabo waad aragtaa marka inuu kooban yahay hadduu laakiin wakiilkiisu ku dhaho akrib alculamaa ninka wakiilka xilkii ka dhici ilaa hee culummadoo dhan uu ikraamo mahmaa balaga cadaduhu inkastoo tiradooda gaadho marka xasri maleh wax kooban maaha waayahay wuxuu ihi dalaalat اlcaam caamka dalaaladiisa ama macnaha uu tusinayo wuxuu ihi dalaalat اlcaam caamka tusitaanka uu tusinayo calى jamiici afraadihi qaybihiisa oo dhan dalaalaة ظaniyat waxa weeyaan waa dalaalo tusid dani ku dhisan mala ku dhisan wey maa lam yaqum daliilu hadduusan jirin daliil tusinaya calaa manci takhsiisi khasisid reebiddeed yani hadduusan jirin daliil tusinaya takhsiiska reebitaankiisa inuusan wax takhsiisa jirin wabinaan calaa dalika inagoo arrinkaa ku dhisayna yajuus waxaa bannaan takhsiisuhu caamkii in la khasiso bidaliili daniyi daliil mala ku dhisan in lagu khasiso ayaa bannaan kamaa sayatii sida noogu doonta fi takhsiisi khasisidii khilaafan inagoo markaa khilaafayna liman zacama cidda sheegatay ana dalaalatahu caamka dalaaladiisu ama macnaha uu tusinayo qaciyatun inay tahay aci manaa dalaalada uu tusinaya afraadiisa idil inay tahay qaciyatun mid go'an oo aan mala ahayne cala sabiili اljazbi wاlqaci ah wmanca takhsiisihi khasisitaankiisana reebay bidaliili dani daliil dani ah in lagu khasiso halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya dalaaladii caamka caamka markii aan nidhi waa lafdi koobaya araadiisoo idil afraadiisoo idil maanshaynaya maanshaynta uu maanshaynaya iyo dalaalada uu tusinaya afraadiisoo idil maanibaa mise waa aci maanibaa mise waa aci waa masle muhiima dani waxaa looga jeedaa yani malamiya oo qaci maysan gaarin mise waa oo waa wax an oo waxa weye mala aan ku dhisnayn waa laba qowloo culimmadu isku khilaafsan tahay jumhuurulculamaa culimmada badankood waxay ku tageen dalaalada caamku inay tahay danni waa jumhuur usuuliyiin usuuliyiin saasay badan yihin min almaalikiyati wاshaaficiyati wاlxanaabila saasay ku tageen markii laga reebo xanafiyada saddexda aime kale culammada usuulka ee madaahibtaas saasay ku tageen dalaalada caamka inay tahay danni oo maxay leheen maxay yani u leeyihiin dalaalada caamku waa danni maxaa yeelay lixtimaali takhsiis maxaa yeele suuragal ah inuu takhsiis soo galo bal ee takhsiiskaaba ku badanba caamka maa min caamin ilaa waqad husa lil caam maba jira ilaa takhsiis baa soo galay haddaba maadaamuu takhsiisku ku badan yahay caamka oo alfaadii cumuumka takhsiisku had ya jeer soo galo dalaaladiis waxay noqonaysaa dalaalo maxay dalaalo danni ah oo mala dhisan bay noqonaysaa laakiin waxay ku qeedeen arrinkaas maa lam yaqum daliilun calaa manci takhsiis haddii eh, aan la helin daliil tusinaya takhsiis inuusan jirin haddii haddaba haddii la helo daliil tusinaya takhsiis inuusan jirin oo caamkan uu cumuumkiisa ku soconayo wax takhasisa yuusan jirin markaa dee dalaaladiis waxay noqonaysaa maxay dalaala qaciyay noqonaysaa saas jumhuurku leeyahay yani hal xaalo umay dalaalada cumuumka qaci noqonaysaa waa haddii la helo daliil reebaya takhsiiskii yani inaan ka fahmayno daliilkan inuu maaragtay wax takhsiisa ah caamkan uusan soo gelaynin oo kaa tusaalihiis waa maxa tusaalihiis waxaa weeye maalan qowl اllahi tacala wallaahu bikulli shayin caliim wallaahu bikulli shayin caliim bikulli shayin ilahay wax kasta wuu ogyahay hadda lafdigan waa caam kulli baa la yidhi haddaba cumuumkan makhsuus ma yahay maya oo maxaa diiday waxaa diiday takhsiiskan adiladii samciga ahayd iyo adiladii caqliga ahayd iyo ijmac اculamaa isku markaa isku waafaqsan in caamkan uu calaa cumuumihi yahay ilahay wax kasta ogyahay wax kasta inuu ogyahay wax muuqda iyo wax qarsoon wax samada ku sugan wax arada ku sugan wax weyn iyo wax yar waxay noo muuqday wax naga qarsoon wax kasta ilahay inuu ogyahay oo wax ka qarsoon uusan jirin waxa weyaan waa laisku waafaqsanya taas adiladii samciga ahayd iyo adiladii caqliga ahayd iyo adiladii ijmaac ayaa tushanayd waaya haddaba caamkani waa qaci qaciyu dalaala miaalka haddaan soo qaadano walilaahi ma fi samaawaati wama fi lard walilaahi maa fi samaawaati ilahi wuxuu u sugnaaday waxa samaawaat kusugan iyo waxarada ku sugan eg maaba la isticmaali min alfaad alcumuum yani ilaahay waxa samaawaadkii arlada ku sugan dhan asaga iskaleh cid la wadaagta ma jirto kaana waa caam calaa cumuumihi qaciyu dalaal weyaan waxaa wax khasisaya mama jiraba waan hubnaa inuusan jirin wax khasisaya waxa kownka ku sugan oo dhan ilahay baa iskale cid la wadaagtana ma jirto jala jalaalu waaya kaasi waa caamkii wax khasisaya uusan jirin oo daliilku uu tusiyey inuu wax mukhasisa ah uusan ka daba kaas waa aciyu dalaal w intaa ka soo haray wa aniyu dalaal weye xanafiyadu waxay qabaan dalaalada caamka inay tahay aci maxaa yeelay inta aan takhsiis ka helin waxay dhaheen yabqa al umuumi alcaam yabqa cala cumuumi xata yaati ma yukhasisu haddii marka wax mukhas la helo markaa dalaaladiisa dani bay noqonaysa lakiin intaan mukhasis la helin dalaaladiisa waa he aci bay dhaheen waaya haddaba maxaa ka khatimaya labadaa qowl qowlka dhahaya dalaalada caamku waa dani qowlka dhahaya dalaalada caamku waa qaci waxaa ka ratimaya qoladan tidhi dalaalada caamku waa dani waxay dhaheen daliil dania ah waa lagu khasisi karaa daliil dania ah waa lagu khasisi karaa maalan aayaddii qur ahayd waxaa lagu khasisi karaa ee qaciya ahayd waxaa lagu khasisi karaa maxay xadiid baa lagu khasisi karaa axaad ah. qoladan tidhi <clears throat> dalaalada caamku waa qaci waxay dhaheen acima lgu asisi karaa acigii acigma asisi karaa acigii aciguma he asisi kara dhani ma khasisi karo marka aayaddii xadiidka laguma khasisi karo khabar alaaxaad laguma khasisi karo khabar aaxaad laguma khasisi karo maxaa khabar alaaxaad dhani buu faa'idaynaya khabar alaaxaad ma khasisi karo quraanka quraanka waa qaci walidaalik waxay dhaheen daliilkii qaciga ahaa qaciguma khasisayo dhani ma khasisayo wayna noo imaan doonta maslada khilaaf ku jira insha allahu tacaala haddaba qaacidada halkan aan ka soo qaadanayno maxay tahay markaan soo ururino dalaalat اlcaami calى afraadihi daniya waa qaacida dalaalat اlcaam calى afraadihi he daniya dalaalat اlcaam calى afraadihi daniya wuxuu ii wadalaalat اlcaami caamka dalaaladiisa uu tusinaya calى jamiici afraadihi qaybihiisa idil dalaalatun wax weyaan dalaalo macnaha tusin weeye daniyatun oo mala ku dhisan maa lam yaqum haddiiusan jirin daliilun daliil daliilkaasoo tusinaya calaa manci takhsiisi yani khasisid inaysan jirin oo reebanta wabinaan cala dalika inagoo arrinkaa ku dhisan yajuus waxaa bannaan takhsiisuhu in lagu khasiso oo takhsiis lagu sameeyo bidaliili daniyi daliil dani annagoo adeegsanayna kama sayatii si noogu doonta fi takhsiisi khasisidii khilaafan inagoo markaa ku khilaafayna liman zacma ciddii sheegatay ana dalaalatahu caamka dalaaladiisu qaciyatun mid go inay tahay wamanci takhsiisihi asidiisana inay reebantahay er bidliil aniya dliil aniya in lagu khasiso alfaad اlcumuum cumuumka alfaadiisiyu halku mualif ku tilmaamayaa wuxuu hi lilcumuumi cumuumkii alfaadun alfaad buu leeyahay erayo tadullu tusinaysa calayhi cumuumkii caamnimadii tusinaysa wahiya alfaadaasi ima an takuuna inay ahaato laba mid weeye ima an takuuna inay ahaato mustafaadatan mid laga faa'iidaysto laga soo qaatay min alluqati luqadii min hayri qarinatin wax calaamada ama astaan ayadoonsan jirin ayadoon wax qarinaa markaa aysan la soconin ima an takuun in ahaato alfaadi mustafaadatan mid laga soo qaatay min aluati luqanidi biqariinatin maca qariinatin qariina maceed iyadoo qariina marka ay la socoto wlqariinatu haddaba qariinadaas la socota ima an takuun inay ahaato ibaatan sugid inay ahaato ima an takuun inay ahaato nafyan reebid laba midun inay noqoto ibaat iyo ibaat ama nafy labada midun bay noqon kartaa awalan marka kooaad alcumuum almustafaad min alua cumuumkii laga soo qaatay luada biayri qariinatin wax astaan ah iyo wax qariino ah iyadoon la adeegsanayn waxaa weeye alfaada soo socota kul weeye wahiya iyaduna aqwa siiqi lcumuum siiqooyinka cumuumka caamnimada midda u xoog badan weeye ka qowlihi tacala sida hadalka ilahi uu kullu nafsin naf walba daa'iqat lmowt geerida ayay dhalaminaysaa ayu weeye istifhaamiyatan ama istifhaami ha ahaatee ka qowlihi tacaala sida hadalka ilahay wuli weeye ayukum midkiineebu zaadatu haadihi yani tani ay u ziyaadisay iimaanan iimaan yani aayaddan qofkeebay iimaan u ziyaadisay faama aladiina kuwii miya aamanuu aliya nabi rumeeyey fazaadathum way u siyaadisay aayaadka ilaahay iimaanan iimaan bay u siyaadisay aw mase shardiyatan inay tahay ayudii shardiyeyn tahay mid shardi ah oo shardi tusinaysa ka qowlinaa sida hadalkaan leenaha oo kale ayu rajulin nin alla ninkii jahada jihaada falahu ljannatu janna ayaa u sugnaatay aw mase mawsuulatan inay tahay ayudii mid mawsuulo ah oo ism mawsuul ah ka qowlihi tacala w uma lananzicanna waxaan ka siibi doonaa min kulli shiicatin koox walba waxaan kala baxaynaa ayuhum ashaddu cala araxmaani citiyan mid alla midkii ugu daraa xagga ilaahi subxaanahu wa tacaala madax adayga iyo kibirka iyo qooqa maalinta yaama gaalada si loo kala horeysiinaya cadaabka wey aladi waxa wey lafdiga aladi mufradan kaana mufrad ha ahaado ka qowlina sida hadalkaanidh wey alladii yajtahidu qofkii dadaala yanjaxu wuu guulaysanaya aw maalan ama muana ha ahaado mid labalaba tusinaya ka qowlihi tacala waladaani yatiyaaniha minkum waladaani labadii qof ee yatiyaaniha la imaanayay xumaantii oo minkum idinkan ka mid ah mase jamcan jamc ahaaya naxw qowlihi tacala sida hadalka ilahi wuri waladiina kuwii jaahaduu ku jihaaday fiina ay fii sabiilina jidka anaga naga dartaanada u jihaaday lanahdiyanahum waan ku hanuunina waan ku hanuunina suurana jidadka anaga allatii lafdiga allatii weye naxw qowlina hadalka aan nidhi oo kale weye akrim karaamee allatii tatacalam tii wax baranaysa ay kula mutacalimatin mid kasto gabadh kastoo wax baranaysa karaamee jamiic lafdiga jamiic weye naxw jaa jamiic culama culamado dhan baa timid man lafdiga man weeye wahiya iyaduna xaqiiqatun xaqiiqo ku tahay fi lcaaqili caaqilkii wax garanayay ayay xaqiiqo ku tahay majaazun waxay sarbeeb u tahay ama majaaz ku tahay fii hayrihi wixii aan ahayn caaqilkii shariyatan kaanat ama shardiye ha ahaato oo shardi ha tusiso naxwi qowlihi tacala sida hadalka ilahi wuli man yacmal suan qofkii xumaan sameeye yujza waa lagu abaalinaya bihi xumaantii baa lagu abaarinaya am istifhaamiyatan ama mantaasi istifhaamiye ha ahaato suaal ha faa'idayso istifhaam macnaa su'aal ha faa'idayso naxwi qowlihi tacala sida hadalka ilahi uu yidhi man bacaanaa min marqadina yaa naga soo saaray halkii aan hurudnay qubuurtii ahayd am mawsuulatan ama mawsuula ahaato naxwi qowlihi tacaala walilaahi yasjudu ilaahi waxaa u man fi samaawaati cidda ku sugan samaawaadka walardi dhulka ma lafdiga toddobaad waxa weya maa oo wahiy xaqiiqaة fii hayr اlcaaqil waxay xaqiiqo ku tahay caaqilka heyrkii ayay xaqiiqo ku tahay cid aan caqli lahayn majaazun fi lcaaqil caaqilkiina majaaz ayay ku tahay shariyatan kaanat ama mid shardi loo nisbeeyey ha ahaato oo hardiye ah hardi faa'idaynaysa shariyatan kaanat ama shardiye ha ahaato naxwa qowlihi tacala sida hadalka ilahi wuri wamaa cindakum waxa agtiinna yaalla yanfad wuu dhammaanaya wamaa cinda allah ilaa agtiisa waxa ahna baaqin waa wax hadhaya oo joogaya oon dhammaanaynin am istifhaamiyatan ama istifhaamiya ha ahaata maadaas naxwu qowlihi tacala hadalka ilahi uu yihi famaa khaطbukum ay famaa sha'nukum arrinkiinu waa maxay ayuha almursaluuna mataa lafdiga mataa weeye mataa waxa waa goorma fi zamaani oo zamankii markaa yani loo isticmaalo wakhtiga naxwu qowlihi tacala mataa hada alwacdu waa goorma ballanqaadkan ama yobahitaankan la yobobahay qiyaama inay dhacayso ayna waa halkee weeye booskii ama makaankii naxw qowlihi tacaala aynamaa takuunu meel alla meeshaad joogtaan yudrikum lmowtu geeridu way idinku soo haleelaysaa xayumaa lafdiga u dambeeya tobnaad waxa weye xayumaa ashariyati oo shardi faa'idaynaysa macna naxw qowlihi tacala sida hadalka ilahi wuhi waxayumaa kuntum meel alla meesha aad joogtaan fawalluu wujuuhakum wejiyadiinna waxaad u jeediysaan shaطrahu masjid alxaraam jihadiisa u jeediya halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya alfaad alcumuum alfaad alcumuum waa ereyadii tusinayey caamka caamka siiquu leeyahay siiqadaasna waa alfaadii tusinaysay cumuumka alfaadda cumuumka tusinaysa mualifku wuxuu u qaybiyey laba qaybood qaybta koobaad waxa weyaan buu alfaad laga soo qaatay luqada oo binafsihaa tusinaya waxa weeye caamkii ama cumuumkii tusinaya wax qarinaan aan u baahnayn iyo alfaad luqadii laga soo qaatay laakiin qariino ku tusinaya cumuumkii oo maxay kal yihiin labadaas midna waxa weya binafsihi ayuu markaa cumuumkii ku tusinaya oo uma baahnaba qarino sida kullu ayu iyo allati iyo jamiic iyo uu sheegi doono idil waa alfaad laftirkeedaba cumuumkii faa'iidaynaysa qarino kale uma baahna waaya biwadci lua luada markii loo dejinaya ayaabaa cumuumkaas loo dejiya inay tusiso iyo alfaad bidaatiha iyada laftirkeeda ma tusise eh laakiin qarinay u baahanta hadday qarinada hesho waxaa weyaan cumuum bay tusinaysaa hadday qarinada in la soconin cumuum ma tusinayso oo waa kuwa dib ka sheegi doono qarinadaasu si kala qaybi doona qariina fi nafyi wa qariina fi libaat qariina fi libaat waa kuwa dib ka sheegi doono sida waxaa weeye al markay la xidhiidho jamaca ama mufradka ama idaafadii markay gasho mufradkii ama jamci kuwaas waa qarina fi libaat eg ashaas iyo mufradka wada socda ayaa waxay tusinayaan maxay cumuumkii tusinaya ama asha iyo jamca wada socda ayaa waxay tusinayaan waxaa weeye cumuumkii tusinaya ama idaafadii iyo mufradka wada socda ama idaafadii iyo he jamci wada socda bimacnaa haddaan si kale u dhigno lafdiga al lidaatii luq ahaan looma dejinin inuu tusiyo luqada looma dejinin inu cumuum tusiyo ilaakiin markuu la socdo maxay markii lagu xidhiidhiyo mufradkii oo alrajulu la dhaho markaas cumuum tusinaya ama markii jamc lagu xidhiyo la dhaho alrijaalu markaas cumuum tusinaya sidoo kale idaafadii hadday gasho mufradkii oo la dhaho maala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi markaas ayay marka amrigii idaafadii iyo mufradkii wada socda ayaa cumuumkii tusinaya lakiin idaafada keligeed cumuuma tusinayso marka waa lafdi lagu xidhay lafdi kale markaasu cumuum tusinayaa waaya tan nafyigana insha allahu tacala meeshaadaan ku tilmaami doonaa waxa weyaan waa uh, nakira fi siyaaq annafyi iyo wixii la midkaa wey waaya haddaba laga soo qaatay luqada bikhayri qariinatin wax qariino ah ayadayn la soconin oo ayada laftirkeedaaba tusinaysa cumuumkii ilaa toban lafdi buu inoo sheegay toban lafdi lafdiga kowaad waxa kullu kullu waa lafdiga ugu xoog badan siiqda cumuumka kullu nafsin daa'iqat اlmowt qul kullun yacmalu calى shaakilati kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati haddaba kulludaas lafdiga ay gasho wuxuu tusinayaa cumuum dhammaantiin ul nafsin marka layidhahda naf walba nafay doonto ahaato kullu nafsin xataa waxaad soo yani bini aadamko dhan baa soo gelaya jinkii baa soo gelaya malaa'igtii baa soo gelaysa malaigta laftoo naf bay leeyihin xayawaanaadko dhan soo gelaya nooloo dhan baa soo gelaya kullu nafsin daa'iqat اlmowt waaya ayu lafdiga ayu marna wuxuu noqdaa istifhaam istifaamiyunodaa istifhaam marna shardi buu noqdaa marna mawsuulu noqdaa ayadaas istifhaamiya noqotaa oo ka qowlihi tacaala ayukum zaadatu haadihi iimaana ta hadda waa istifhaam marka waxay faa'iidaynaysaa cumuum yani waxaa la weydiinayaa qof kasta oo ay u siyaadaysay aayaadkan iimaan yani qof keebay iimaan u siyaadaysay qofku doonaba ha ahaadee marka waa cumuum waaya shardiyo ayay noqotaa oo ayu rajulin jaahada falahu اljanna nin alla ninkii jihaada wuxuu leeyahay janno waaya oo shardiya maxaa loo yidhi meesha waxaa jira shar iyo jawaabu shardi baa jira ayu rajulin jahada hadda jahada waxa weyaan waa ficlu shardiga falahu اljanna waxa waa jumladaas ismiyada ah ee mubtadaha iyo khabarka ah ayaa jawaabu shardi ah marka wuxuu faa'idaynayaa shardiyadaas waxay faa'idaynaysaa cumuum أyu rajuli jahada falahu janna nin alle ninkii jihaada janna ayuu leehay waxaa kaloo la mid ah xadidka nebigu alay sl slam ayuma imra'ati nakaxat bihayri idni waliyaha fanikaaxuha baail yani ayuma imra'atin yani haweenaydii haweene doonto ha noqotee guursataa weligeeda iyadoonsan idmidin nikaaxeeda waa baail buu nebigu yihi sala allahu calayh wasalam mawsuulay noqotaa ayu sida qowlka ilah u yihi uma lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu cala alraxmaani citiya ayuhum halkan waxa weyaan bimacna waa mawsuulo oo waxa weyaan aladiina oo kale ay dhiganta aladiina hum ashaddu cala araxmaani citiya bimacna aladiina o kale ay dhiganta alfaadda cumumka waxa ka mid ah alladii ama alladigiisa ha ahaado mufrad ha ahaado waa ism mawsuul abcan mufrad ha ahaado ama muana ha ahaado ama jamc ha ahaado hadduu mufrad yahay mialkiisa wa alladii yajtahid alladii yajtahidu yanjax qofkii dadaala wuu guulaysanaya waa mufrad aan ladiidan ama muana ha ahaado wladaani waa muane ama jamac ha ahaado wladiina jaahaduu fiina aladiina waa ism mawsuul oo jamac tusinaya waaya ismiga mawsul haddaba wuxuu faa'ideeyaa yani cumuum buu faa'ideeyaa ism mawsuulo mualif waxa ku filan inuu dhaho alasmaa almawsuula kadibna asmaadii mawsuulaheed alladii iyo allatii iyo man iyo ma kala dhigdhiga dadka qofka mubtadiga ugu talagalay inuu maaratay si faahfaahsan u fahmo laakiin culammadu waxay u qeybiyaan asmaa ashart iyo asmaa alistifhaam iyo asmaa almawsuula ayay dhahaan lakiin isagoo alfaadii ayuu taxay meesha uu ka dhigi asmaa shar iyo asmaa listifhaam iyo asmaa almawsuula ayuu taxay alfaadii oo idil kelikeli u kala qaaday wax dhiba male culamada usuuliyinta qaar baa sidan sameeya waaya haddaba allati waa ism mawsuul ayadna oo dhadigii tusinaysa ayadna ama mufrad ama muana ama jamc naxو qawlina akrim alatii tatacallam yani araame tii wax baranaysa yani mid alla miday doontaa noqotay ay kula mutacalimatin gabadh kasta wax baranaysa araame jamiic baa ka mid alfaada cumuumka jaءa jamiic اlculamaa culimmada oo idil baa timid haddaan dhahno yani waxa weyaan cumuum buu tusanaya man baa ka mid ah man marka wuxuu ku yihi caaqilla waa loo isticmaalaa yani waxaa qa ku tahay caaqil يعني غير عاقلna waa loo isticmaali kara lakin waa majaaz haddaba man xaqiiqatu fi اlcaaqil majaazun fi غayr اlcaaqil man waxaa loo isticmaalaa asal ahaan caaqilka waaya غayr caaqilna waa loo adeegsada lakin majaaz bay noqonaysaa waaya mantaas hadda waxay noqotaa shardiyana way noqotaa istifhaamiyana way noqotaa mawsuulana way noqotaa intaba cumuum bay ku faa'idaynaysaa hadday shardiya tahay hadday istifhaamiya tahay iyo hadday mawsuulo tahay marka ay shardiya noqonayso waxa weeyaan man yacmal suuan yujza bih tajzim ficlayn waa kii culamada naxwe dhihi jireen alawal ficlu shardi waani jawaabuhu wa jazaahu yacmal waxa weyan waa ficlu shardigii yujzan waxa weyan waa jawaabu shardigi labada way jazminsan yahin saad aragto waayahay marka waa shardiyo oo waxa weeyaan shardigaasay faa'idaysay cumuumna waa laga qaadanaya cid alla ciddii xumaan samaysa waa laga abaalinaya istifhaamiyo ay noqotaa oo man bacaana min marqadina yaa naga soo saaray qubuurtaanadi aan hurudnay man marka waxa weyaan waa cumuum bay faadanaysa iyadoo istifhaamihi haddana ayaa cumuumkii faadanaysa mawsuulay noqota walilahi yasjudu man fi samaawaati waman fi lard walilahi yasjudu man fi samaawaati walard ayadna waa cumuum bay faadanaysa waana ism mawsuul manta huna bimacnaa bimacnaa alladii oo kale udhiganta alladii fi samaawaati walard yani wax alla wixii ku sugan samaawaadkii arlada ilaahay baa iskaleh ma waxaa loo isticmaalaa hayr alcaaqil ba yadu aqiiqu tahay man bay ku tahay waxay xaqiiq tahay hayr alcaaqil majaazna waxay ku tahay caaqilkii walu fiirso man waxay xaqiiqo ku tahay hayr alcaaqil waxaan waxba garanayn waxay majaaz ku tahay caaqilkii caaqilka waa isticmaali kara lakin sarbeeb bay yani ma ah ma ah waayahay taman tusaaleaan u laabto ilahi wuxuu yidhi wallaahu khalaqa kula daabati min maa faminhum man yamshi cala banihi waminhum man yamshi cala rijlayn waminhum man yamshi cala arbac mantan hayr caqil ba hadda loo isticmaala markii la yidhi waminhum man yamshi cala banihi waxa de caloosha ku saqa waa xayawaanaad sooma waminhum man yamshi cala rijlayn waxaad dhihi karta waa bani aadamkii waa soo gelaya waminhum man yamshi cala arbac marka la yidhina wixii afar ku soconaya afar adin dee waa xayawaanaad kale iyagana afarta adin ku soconaya sida dameerihii iyo marka man baa loo isticmaala hadda waa majaaz waaya maadiyana saasoo kale iyadna waxaa loo isticmaalaa hayr alcaaqil haddii loo isticmaalo caaqilkii waxay noqonaysaa majaaz waxaa ka mid ah ma oo loo isticmaalay caaqil loo isticmaalay waxaa ka mid ah ilahi wuxu uhi fankixuu maa taaba lakum min الnisaءi maثna waثulaثa warubac ilahi wuxuu uhi guursada dumarka wixii aad jeceshiin ama aad u bogtaan ama ha ahaadaan matna labo ama ulaa rubac maa aaba maa baa laga cabira dumarka ma oo hayr alcaaqil loo isticmaalay laakiin waa majaaz halkan majaaz weyaan marka way bannaan tahay in loo isticmaalo maadii lihayr alcaaqil wax dhiboo ku jira ma jiro laakiin de majaaz bay noqonaysaa waaya shardiyay noqotaa istifhaamiyay noqotaa mawsuulay noqotaa intii ay noqonaysa man ayadna way noqotaa intaba cumuum bay ku faa'idaynaysa hadday shardiya noqoto mitalkeeda waxa wey ma cindakum yanfadu wamaa cind allahi baaq mitaalkaasu alifka lagu mitaaliy lakin waa mitaal khalada shardiye ma aha tan maada halku jirta maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq ma aha shardiyo waa maxay waa mawsuulo maadan halku jirta waa mawsuulo waxaa laga yaabaa mualifku inuu dee sabqu qalam baa la dhihi karaa ama wuu ismoodshiyey ama wahmu wuu ismoodshiyey kolley waa khalad halkan maadan shardiye ma ahe waa mawsuulo waxay shardiga u noqonaynin ya idinka maxaa qoray saas ku argay miya wama tafcalu min khayrin kaasaa saxa dee kaasaa shardiga ah waaya waa waxay qoraysaa kolley nuskhda way kala duwan yihin nuskhadan hadda haysto waa nuskhad daar almustafa nuskha idinku haystaan waa daaru diya daaru diya baa saxa daar diyaba saxa laakiin daar mustafa nusadan yani daar mustafa waa khalad oo maa cindakum yanfad bay ku mid haadiyaan maa cindakum yanfad waxa weeyaan tusaale u noqonaya ism mawsuul maadan waa mawsuula ku jirta maa bimacna alladii laakiin shardiyadu waxay noqonaysaa wamaa tafcalu min khayrin yaclamuhu allah kaasa saxa wax alla wixii aad samaysaan oo khayra ilahi wuu ogyahay kaasa saxa maadaas waa shardiyo macnaa wax alla waxaad samaysaanoo khayr ilahi wuu ogaanaya ilahi wuu ogyahay istifhaamiya noqota mila qowlihi tacaala fama khaطbukum qaala fama khaطbukum ayuha اlmursaluun maada waa istifhaamiya haddaba waaya mata oo fi cumuum الzamaan zamanka o dhan bay caam ku tahay maada waxay faaidaysaa cumuum fi الzamaan aynana cumuum fi اlmakan مثلا هذا متى هذا الوعد متى هذا الأمر وقورما يعني أي وقت نغن كرا أي وقت أي نغن كرا وعموم في الزمان عموم في المكان وحاول استعمالنا أين هل ay makaan buu noon karaa markaan idha adaba halkee aynama takuunu yudriku lmowt meel alla meeshaad joogtaan geerida ba idinku imaanaysaa meel kastood joogtaan geerida ba idinku imaanaysa walow kuntum fii buruujin washayada oo kan ilahay leh waayahay xayumaa xayumaa ashariya xayumaa iyadu waxay noqotaa shardiya bas ay noqotaa waxayumaa kuntum fawalluu wujuhakum meel alla meeshaad joogtaan wejiyadiina waxaad ujeedsaan buu ilahay yidhi qibladii ama kacbadii ujeedayay adaba intaas waa alfaadii cumuumka faaidanaysa bidaatiha qariino uma baahno ayada laftirkeeda umuumkii faaidanaysa waxaad u timaadaa alfaadii faa'idaynaysay cumuumka laakiin biqarina qariina ku faaidaynaysa labada taa waxaan u kala qaadnay qariina fi libaat iyo qariina he qariina fi nafyi wuxuu yidhi aaniya alcumuum almustafaad cumuumkii laga faaidaystay min qariinati اlibaat qariinadii ama calaamadii sugidda awala aljamcu almucarafu bialif walaam jamacii lagu qeexay alifta iyo laamta ama lagu tacriifiyey naxwu qowlihi tacaala sida qowlka ilaahay uu yidhi qad aflaxa almuminuuna muminiintii baa liibaane aaniyan aljamcu almucarafu bialidaafa jamcii lagu tacriifiyey idaafada naxwu qowlihi tacala qowlka ilahay uu yidhi khud min amwaalihim xoolahooda waxaad ka qaadaa sadaqatan zakadii ka qaad wa qowlihi tacala qowlka ilaahay uu yidhi yuusiikum allahu ilaahay wuxuu idiin dardaarmaya fii awlaadikum awlaadiinu idinku dardaarmaya lidakri mitla xadi lunhayayn ثالثا المفرد المعرف بالالف واللام مفرد كي لو تعريفيه الفتي لامتا ويعبر عنه وحا لغا عبرا باسم الجنس اسم الجنس با لغا عبرا نحو قوله تعالى سيده هذا الله يقول إن الإنسان بن آدم كلا في خسر خسارة كسبان يهي رابعا المفرد المعرف بالإضافة مفرد كي لو تعريفيه إضافة دي naxو qowlihi tacala qowlka ilahi uu ihi falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrihi ka digtoodaan kuwa khilaafaya amarka nabiga sal اllahu alيه waslm can amrihi waxaad damirka u celinaysaa nabiga alayh slat slam ha taxadaraan kuwa yani khilaafaya yani amarka nabiga sal اllahu alيه waslm an tusiibahum fitnaة aw yusiibahum cadaab aliim waayahay halkan wuxuu ku sheegayaa cumuumkii laga faa'idaystay luqada laakiin biwaasitati qariinat اlibaat ayadoo marka la adeegsanayo qariino ama calaamad ibaat tusinaysa haddaan si kale u dhigna waxaa looga jeedaa un lafdi aan bidaatihi tusinayn cumuumka u baahan in lafdiga lagu laro marka lafdigaas uu ku ladhan yahay ayaa qariino u noqonaya hadda al markii aan ku ladhno mufradkii ama jamci ayay cumuum tusinaysaa idaafadii markii aan mufrad ama jamc aan ku ayay cumuum tusinaysa laakiin idaafada keligeed cumuum ma tusinayso waxa wey ashi keligeedna cumuum ma tusinayso waaya wuxuu idhi aljamcu almucarafu biاlalif walaam jamca lagu tacriifiyey alif iyo laam maxaa looga jeedaa waa jamcay alistiqraaqiya la socota ashii istiqraaqa faa'idaynaysa qad aflaxa almu'minuun hadda almu'minuun alif iyo laamba waxay gashay jamac jamc mudakar saalim ayay gashay marka waxay faidaynaysaa muminiintoo idil muminiintoo dhan way liibaaneen qad aflaxa almuminuun muminiintoo dhan baa liibaanay alif iyo laam gashay muminuun alifta iyo laamtaana waa istiqraaqiya way maanshaynaya afraadda muminiinto idil kaasi waa jamcii lagu tacriifiyey alifta iyo laamta waaya ashan haddaba waa istiqraaqiya maaha cahdiyo ashi cahdiyada mahayn ashi cahdiyada ah ma faa'idayso cumuum sida maalan oo kale arsalnaa ilaa fircawna rasuulan facasaa fircawnu alrasuul ilah wuxuu hi fircawn waxaan u diray rasuul rasuulan rasul baan u diray waa nabi muuse facasaa fircawnu rasuula fircawn haddaba wuxuu caasiyey alrasuula rasuulkii loo diray buu caasiyey hadda halkan waxa loga jeedaa rasuulkii la soo sheegay ee cahdi dikriga ahaa muuse weyaan calayhi salaam ayadda koreysa sheegtay waarsalna ilaa fircawna rasuulan facasa fircawn rasuul ee rusul oo dhan loogama jeedo rusul oo dhan loogama jeedo inkastoo dee qofkii hal nabi beeniyey ambiyado dhan uu ilaan diintay la wada imaadeen waa isku mid laakiin hadda waxaa looga jeedaa hal nabi baa looga jeeda nabi muuse calayhi salaam marka rasuul ku jirta waa cahdi dikri ma faa'iidaynayso cumuum waa al alcahdiya aljamcu almucaraf biidafa jamcigii lagu tacriifiyey idaafada midaalkiisa waxa khud min amwaalihim adaqa u fiirso amwaal waa laidaafeeye maxaa loo idaafeeyey jamac ayaa loo idaafeeyey oo waxaa wey damiirkaas jamaca tusinaya hum baa loo idaafeeyey khud min amwaalihim amwaal keligeed waxba ma faa'idaynayso lakin markii loo idaafeeye jamacii ayay faa'idaysay weliba damiirkii damiirkaas markii loo idaafeeyey ayay faa'iidaysa cumuum wa qowluhu tacaala yuusiikum allahu fii wlaadikum tana waa un la mid awlaad waxaa loo idaafeeyey oo jamcaha ah, damiirka jamcaha ah ayaa loo idaafeeyey marka cumuum ba faaidaysa awlaadoo idil awlaadiinoo idil ilah wuxuu iin dardaarmay lidakri mil xadi luntayayn dhaxalka inaad saa u qaybisaa khud min amwaalihim xoolahoodoo idil ka qaad sadaqatan zakadii ka qaad waaya almufrad almucaraf bilalif walaam ka saddexaad waxa weya mufradkii lagu tacriifiyey aliftiiyo laamta ismjinsina waa la dhahaa ismjinsina waa ismjinsiga waa ismulmufradkii waaya ismjinsigi lagu sheegay waxa weya ma wudica lidalaalati calaa fardin hayri mucayan waa wixii loo dejiyey inuu tusiyo fardi aan mucayan ahayn waaya jinsi buu faa'idaynaya u fiirsan jinsi mithal haddaan dhahna ina alinsaana la fii khusr insaan waxa weya jinsi alinsan o dhan ba laga jeeda halka aftan soo ma ee bini aadan mucayana ah, qof mucayana logama jeedo bini aadanoo idil khasaaru ku soo yahin aliftii laanta ku jirta lilistiqraaq weeyaan mufradna way gashay mufradna way gashay marka waxa weeyaan cumuum ayay faa'iidaynaysaa waaya almufrad almucaraf biاlidaafa mufradkii lagu tacriifiyey idaafo naxو qwlihi tacala falyaxdar اladiina yukhaalifuuna can amrih maxalu shahidku waxa wey can amrihi amarku waa mufrad waxaa loo idaafeeyey damiir mufrada loo idaafeeyey marka muxuu faidanaya cumuum yacni dadka khilaafaya amarada nabiga oo idil calayhi اsalaaة wasalam amarku doonaba ha ahaadee ha taxadaraan kuwaas cuquba kusoo socota iyo fitno ayaa ku dhacaysa an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim waaya haddaba waxaad arkaysa halkan inuu yahay mufrad lagu tacriifiyey idaafa maxaa loo yidhi lagu tacriifiyey maxaa yeele amar kelimada amar waa nakiro soo maha laakiin markii loo idaafeeyey damiirkii damiirkuna waa macrifa soo maha ayuu marka wuxuu ka faa'idaystay macrifa oo amar waxay noqotay haddaba macrifa waxay macrifo ku noqotay bilidaafati ila damiir damiirkii macrifada ahaa ayaa marka loo idaafeeyey kuwan kalena waa u la mid oo ashi markii loo idaafeeyo mufrad ama e, ashi markii e, gasho e, mufrad ama jamc waxay faidaynaysaa maxay macrifay ka dhigaysaa nakiradii macrifo ka dhigaysa haddaan dhahno rajul arrajul rajul nakiru aha arrajul markaan dhahno muxuu noqonayaa macrifo rijaal waa nakiro arrijaal markaan dhahno waa macrifo wahaakada macrifo ayay faa'idaynaysaa isla markaana istiqraaq bay faa'idaynaysaa waxay gashay ayay markaa macrifo iyo u faa'idaynaysaa iyo cumuum labadaba waa yahay wuxuu hi aalian alcumuum almustafaad cumumka laga fa'idaysta min qariinati nafyi qariinadii nafyiga wayakunu hada kanina wuxuu noqonayaa fi nakirati nakirada dhexdeeda idaa waqacat hadday ku dhacdo nakiradaas fii siyaaqi nafyi siyaaqa diidmada ka qowlihi tacaala sida qowlka ilahi uu yihi dalika kitaabu kitaabkani dalika alkitaabu kitaabka ah oo qur-aanka ah laa rayba fiihi wax shaki oo ku jira ma jiro wamiluhu waxaa la mid ah asharu shardiga lamid ah, naxw qowlihi tacaala qowlka ilahi uu yidhi ayaa markaa miaal u noqonaya wain axadun min almushrikiina wain axadun mid oo min almushrikiina mushrikiinta ka mida ah, istajaaraka haddii uu magangelye ku weydiisto faajirhu markaa magangeli walistifhaam iyo istifhaamkii istifhaamkii inkaariga halkan looga jeedaaye naxwa qowlihi tacaala hal taclamu ma u og tahay lahu ilaahay subxaana wa tacaala samiyan cid yacni la mid ah oo sami u ah ma u garanaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wa qowlihi tacala iyo qowlka ilahi wuhi hal tuxisu ma dareemaysaa ama ma helaysaa minhum gaaladii xaggoodii gaaladaan halaagnay min axadin cidna ma helaysaa oo cidna ma arkaysaa waaya cumuumka laga faa'idaysta qarinat alnafyi waxa weeyaan waa nakiradii ku jirtay fii siyaaqi nafyi maadaama uu nafyi ka horeeyo nakiradan marka qarinada nafyiga ah ayay ku tusinaysaa cumuum laakiin nakiradu sideeda ma tusiso cumuum sideeda oma tusiso nakiradu waxa weeyaan maala rajul oo kale waxa weeyaan kitaab oo kale waa lafdigii aan macrifada ahayn ayaa nakiro looga jeedaa haddaba nakiradu sideeda ma tusiso cumuum ilaa inay ku jirta mooyaane fii siyaaqi الnafyi aw الnahyi aw الshardi aw اlistifhaam markii ay ku jirto nafyi ama wixii la mid ah ayuun bay cumuum faa'iidaysaa waayahay haddaba nakirada hadday fii siyaaqi nafyi ay dhacdo oo nafyi uu ka horeeyo nafyiga ama maaha lagu nafiyo ama lam ama lan ama laysa ama wixii inta aan ahayn waxa weeyaan cumuum bay faa'iidaynaysaa mithaalkiisu waxa weeyaan dalika alkitaabu laa rayba fiih rayb hadda waxa weyan waa shakigi sooma waa nakiro rayb waa nakiro lakiin maxaa ka horeeya nafyi nafyi waa maxay waa laa laadaas naafiyada ah naafiya liljins ayaa gashay rayb marka waxa laa rayba wax alla wax shaki oo ku jira kitaabka qur-aanka ma jiro shakiga wuxuu doono hada ama shaki ha lagaga shakinayo yani qur-aankan mastarkiisa cidda ka yimid ama waxa weeye inuu xaq yahay iyo inuu mucjiz yahay iyo inuu yahay qur'aan kalaamka ilahay inuu yahay inuu xaq yahay inuu wuxuu tusinaya o dhan uu run yahay wax shakiga ku jira ma jiro shakiga ama ha yaraada ama ha badnaado cidii doonaa ka shakiso marka shaki kumaba jiraba qur-aanka waay laa rayba fiih xaqnimadiisa iyo inuu wuxuu tusinaya u run yahay wax shakiga ku jira ma jiro haddaba nakiradan fii siyaaqi nafyi bay gashay cumuum bay faa'idaynaysaa waxaa la mid ah haddii nakiradii uu shardi ka horeeyo nakira fii siyaaqi shardi baa looga jeedaa miaalkiisa waxa wey wain axadu min almushrikiina istajaarak hadda axad waa nakiro lakin maxaa ka horeya shardi baa ka horeya sooma marka waxay faa'idaysay umuum yani wain axadu min almushrikiina haddii axad mushrikiinta ka mid ah istijaara maangelyo ku fajir ilahay maangelyadii wuxuu hi sii marka axad oo dhan baa soo gelaya cid kastoo maangelyo nabiga weydiistay ayaa soo gelaysa haddii istifhaam ka horreeyana waa la mid hal taclamu lahu samiyan samiyan waa nakiro waxa ka horreeya istifhaam marka wuxuu faa'iidaynayaa cumuum miaalkiisuna waxa wey hal taclamu lahu samiyan hal tuxisu minhu min axad hal istifhaam baa ka marka samigaas waxa weyaan weliba halkan istifhamka lagu shega waxa waa istifhaamkiihe inkaariga ah wey istifhamka inkaarigana waa istifhamka nafyi faa'idaynaya istifhamka inkaariga waa maxay waa istifhamka faa'idaynaya maxay nafyi diid buu hal taclamu lahu samiyan ma sami baad ilahay u ma jiro wey sami ma leh wey ilahi macnaheed macnaheed waxa wey ilahay wax sami ah, ah oo sami noqon karta mama jirta wey waaya hal tuxisu minhu min axad cidna ma ka aragtaa gaalida aan halaagnin maya wey jawaabtu marka istifhaamka waa istifhaam inkaari ah yani ma jira wey nafyi buu faa'idaynaya waaya axadka haddaba iyo samigaas waxa weeye cumuum ayay faa'iidaynayaan waxaan ku dareynaa nakira fii siyaaqi nahyi nakira fii siyaaqi nahyi ayaa jirta ayadna waxay faidaynaysaa maxay cumuum mithaalkeeduna waxaa weeye wacbudu allaha walaa tushriku bihi shayan shaydaas waxa wey waa nakiro waxaa ka horeeya nahyi oo laadaas nahiyada ka horraysa nahyiga fadadiisa reebidda marka waa ilah waxba ha la shirgeelin wuxuu doona ha ahaado cidda ad la shirgeelaysaan ama sanam ha ahaado ama malag ha ahaado ama nebi ha ahaado ama weli ha ahaado shirki noocu doona ha shirki qarsoon iyo shirki muuqda wuxuu doonaba shirki ha ahaado ilaahay cidnaha la wadaajinna waxba marka cumuum bay faa'iidaynaysaa haddaba qawaaciddii cumuumka dhowr qaacido ayaa ku jirta dhowrkaa qaacido ayaan soo koobaynaa qaacidada koobaad waxa wey asmaa alistifhaam tufiid alcumuum asmaa alistifhaam tufiid alcumuum asmaadii su-aasha faa'iidaynaya ama istifhaamka ahayd waxay faa'idaynaysaa cumuum oo maxaa ka mid asbaab istifhaam waxaa ka mid a ayu waxaa ka mid a man ma mata ayna intaaso dhan waxa waa asmaa istifhaam qaacidada labaad waxa wey asmaa الshardi tufiid اlcumuum asmaa الshardi waxay faa'iidaysaa cumuum asmaa الshardi tufiid اlcumuum asmaadii shardiga waxay faa'iidaysaa cumuum yani asmaa shardi maxaa ka mid a ayu baa ka mid a ayu baa ka mid a man baa ka mid a man ardiyad ahayd ba loga jeeda halkan maaba ka mida maadii waxaa loga jeeda shardiyad ahayd iyo xayumaadii shardiyad ahayd xayuma iyadoo shardiyo may noqotaa waayahay qaacidada saddexaad waxay alasmaa almawsuula tufiid alcumuum asmaadii mawsuulada ahayd cidna cumuum bay faaidaysaa alasmaa almawsuula tufiid alcumum asmaadi mawsula marka waxa ka mid ah alladii allati alladaani allataani alladiina allaati intaasuna waa asmaa mawsuula iyo man intii mawsuulad ahayd iyo maadii mawsuulad ahayd waaya intaas waxa wey w qaybtii hore qaybtan dambena aydna waxaan dhihi karaa almucarafu bial yacum almucarafu bial yacum wixii lagu tacriifiyey al cumuum bu faidaya mufrad ha ahaado waxa lagu tacriifiyey ama jamc ha ahaado kan kale waxa almucarafu biidaafa yacum almucarafu biidaafa yacum yani wixii idaafa lagu tacriifiyey cumuum buu faa'ideeya ama mufrad ha ahaado ama jamc ha ahaado qaybtan u dambaysa saddexaad qawaacidda ka baxaysa waxaa weeye hal qaacidan kusoo koobi karaa gebigeedaba ida waqacat الnakiratu fi siyaaqi الnafyi aw الnahyi aw الshart aw اlistifhaam dلت على العموم إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم نكرada hadday dhacdo siyaaqa nafyiga ama nahyiga ama shardiga ama istifhaamka waxay tusinaysaa maxay cumuum bay tusinaysaa amiladiina hore baad u haysta ku soo celin mayna amiladii haddaan doonno waan kala qaadqaadi karraa qaacidadan waxaan dhihi karraa annakiratu fii siyaaqi nafyi tacum annakiratu fii siyaaqi nahyi tacum annakiratu fii siyaaqi shardi tacum annakiratu fii siyaaqi waxa weeye istifhaam tacum saanaan u kala dhigi karaa waaya micyaaru lcumuum umuumka halbeegiisii ama micyaar cumum cumumka halbeegiisii miya fahuwa asagu alistinaa istinaag weeye famaa jaaza wixii ku bannaan alistinaa minhu in wax laga soo reebo fahuwa caamun caam weeye wamaa lam yajuz wixii aan alistinaa minhu waxaan bannaanayn in wax laga soo reebo falaysa bicaamin caam ma aha aalia kaasina ka qowlihi tacaala qowlka ilahi wili weeye in alinsana lafii khusr baniadamki wuxuu kusugaya khasaaro ila aladiina markii laga reebo kuwii aamanuu alayh nabi wa camilu saalixaat falowlaa ana kelimat alinsaan haddaysan kelimada insaan kaanat caamata caama haddaysan ahayn shaamilatan oo koobaysa liladiina aamanuu kuwii alihi nabi rumeeye wahayrihim heyrkood lama xtiija marka looma baahdan ila istinaai aladiina aamanuu in la soo reebo kuwii muminiinta ahaa in la soo reebo markaa looma baahnaadeen waaya cumuumka waan kaan soo sheegnay iyo qawaaciddiisii cumuumka maxaan ku garanaynaa umuumku halbeeg ma leh lagu garan karo lafdiga inuu caam yahay inuu caam ahayn halbeeguu leeyahay halbeeggiisa waa maxay alistinaa haddaba waxaan leenahay qaacidada markaan cabirayno alistinaau micyaar lcumuum alistinaa micyaar lcumuum alistinaau micyaar lcumuum istinaagu waxa weeyaan waa halbeegga cumuumka istinaagu waa reebitaanka wax laga soo reebaya waa halbeeggii cumuumka alistinaau micyaar alcumuum waa miisaankii lagu miisaamayey lafdiga ee lagu kala saari inuu caam yahay inuusan caam ahayn haddii istinaagii uu galo wax laga soo reebi karo waxaan leenahay waa he lafdigii waa caam haddii istina uusan geli karinna caam ma ah waaya miaal baan soo qaadanaynaa ina اlinsaana lafii khusr ilahi wuxuu hi bini aadamku wuxuu ku sugan yahay khasaaro lafdiga alinsaan ma caam baa mise caam maaha bal haddaan eegno istinaaga ila اladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat istina waa meesha yimid sooma adaat اlistina oo ilaa ah ila aladiina aamanuu bini aadamka waxa laga soo reebay kuwii alla nebi rumeeyey camal saalix alla kuwa ayagoo khasaare kuma jiraan haddaba lafdiga alinsaan hadda wuxuu tusinaya maxay cumuum buu tusinaya bini aadamkao dhan soo gelaya ama bini aadamku ahaado kuwii gaalada ahaa iyo kuwii he islaamka ahaa inta bay soo gelayaan muslimiinta iyo gaalada inta bay soo gelayaan insaanka bini aadamao dhan soo gelaya khasaaru ku sugan yahay waxa laga soo reebay marka ila ladiina aamanu taas marka waxay tusinaysaa inuu insaankan u yahay lafdi caam ah maadaama he istina uu galay sidaa darteed mualifku yidhi kelimada insaan haddaysan caam ahayn oo muminiintai gaaladaba aysan camimaynin looma baahna in laga soo reebo he istinaagan muminiinta looma bahna in laga soo reebo looma baahnade marka lafdi kasta oo istina aqbalaya waxa weyan waa caam miaal kale haddaan soo qaadano ayadda ka baxsan akrim اطulaaba ila muqasiriin ardayda maamuusoo karaamee ila almuqasiriin kuwa gaabinaya mooyaane abdulaab waxa waa caam lafdi caam weyaan maxaa yeelay waxaa galay istinaabaa galay akrim alcaalima ila almusia caalimkii karaamee ila almusia marka laga reebo kuhee ka xumaanta samaynaya ilahay ka cabsanaya marka alcaalima waa lafdi caama maxaa yeelay istinaa baa galay wahaakada marka alistinaa micyaar alcumuum qacidada waxay leedahay alistinaa istinaadu waxa weyaan waa halbeegii cumuumka alistinaa micyaar alcumuum mcyaar اcmuum halbeega cumuumka ama mcyaar cumuum cumuumka mcyaarkiisa halbeegiisa m fahuwa sawal istinaa istinaag weeye fama jaaza alistinaa wixii bannaanta in wax laga soo reebo minhu xaggiisa fahuwa caamun caam weeye wamaa lam yajuuz wixaysan banaanay alistinaa minhu wax laga soo reebana falaysa bicaamin caam ma aha wadalika mithaalkiisu ka qowlihi tacala qowlka ilahi weli uu yidhi in alإinsana bini aadamka lafii khusrin khasaaru ku sugan ladiina aamanu kuwii marka laga soo reebo aamanuu alih nabi rumeeye wacamilu saalihaat acmaasha saalihaat kaana layin falula ana kalimat اlinsaani kaanat caama kelimada insaanka haddaysan caam ahaan lahayn shaamilatan oo koobaysa ladiina aamanuu kuwii alih nabi rumeeye ghayrihim iyo ghayrkoodoo gaaladii ah lama xtiija marka lama baahday istina ladiina aamanuu in laga soo reebo kuwii alihii nebi rumeeyey wallah aclam wsal allah wslam ala nabina mxamed